alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira qaala alcamriiti raximah allah falwaajibu almaxkuumu bialthawaabi fii ficlihi waltarki bilciqaabi falwaajibu waajibku almaxkuumu bialthawaabi waa kii la xukumay bithawaabi thawaab lagu xukumay fii ficlihi samaynta la samaynaayo baa ajar laga xukumay laga helayo watarki bilciqaabi watarki ay wa fi tarki tegista laga tegayo gudaheedana waxaa laga xukumay bilciqaabi ciqaab sheekhu wuxuu ku tacriifiyey waajibka inuu yahay shayga haddii la sameeyo ajar laga helaayo haddii laga tagana dembi laga helaayo oo lagu dembaabayo ama ciqaab lagu mutaysanayo noocani waxay noqonaysaa tacriif shayga lagu tacriifinayo oo lagu qeexaayo xukunkiisii siduu alcallaama maxamed ibnu saalix ba baraarujinaya waxaanay yidhahdaan culammadu marka shayga la tacriifinayo waa in lagu tacriifiyaa shayga daatadiisa oo tacaariiftaa waxay u qaybsantaa saddex qaybood xad rasmi ah iyo xad xaqiiqi ah iyo xad lafdi ah xadka xaqiiqigii waa maxay xaddu shay wa tacriifu altacriif alxaqiiqi waa in shayga daatiyaadkiisa maahiyadiisa lagu tacriifiya wuxuu isagu daat ahaan yahay xadka rasmigina waa maxay rasmiga waa in khawaastiisa iyo waxa uu la khaaska yahay lagu tacriifiyo sifaadka uu la gaarka yahay in lagu tacriifiyo waxaa la yidhaha xad rasmi xaddun rasmiy xadka lafdigina waa maxay erayga muraadifkiisa in lagu fasiro oo layahay insaan waa maxay waa bashar waa xad lafdi alqur'u huwa alxayd ama alqur'u huwa aduhru waa xad lafdi shayga axkaamtiisa in lagu tacriifiya waxay noqonaysaa xaddu rasmi bay noqonaysaa ee xadkii xaqiiqiga ha noqon mayso saas aawoodee xadka xaqiiqiga ahi waxay noqonaysaa daatada shayga inuu tacriif ku dhacay qolyaha manaatiqadu saas yadaa bay yidhahdaan laakiin fuqahada iyo nuxaadda iyo way iska ogol yihiin in shayga axkaamtiisa in lagu tacriifiyo ya oo nuxaadda tacaariiftooda waxaa ku jirtaa axkaamtii inay ku tacriifinayaan alxaalu wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fii xaalinka fardan adhabu wuxuu leeyahy xaalku waa wasfi fadlo ah oo nasbisan inuu nasbisan yaho mansuub yahay waa axkaamtiisay ka mid tahay mubtadu haddaad tidhaahdo waa ismi marfuuc oo macnan dee inuu marfuuc yahay waa xukmun min axkaamih dee ma fiicnay leeyihi oo shayga markaad garataad xukunkiisa garanaysaa laakiin haddaad noqoto xukunka inaad ku garanayso isaga macnaheedu waxay noqonaysaa dee ma garanaysid xaalkii ilaa aad garato inuu mansuub yahay mansuub inuu yahayna ma garanaysid ilaad xaalnimo u garato u aqoonsato mubtade inuu yahay garan maysid inaad garato inuu marfuuc yahay aad rafci sidee maxaad ku garan inuu marka hore mubtade yahay waajibkii inuu yahay axkaamta ama aasaarta ka dhalanaysa inay sawaab tahay marka la sameeyo oo imtisaalan loo sameeyo marka kalena ciqaab lagu mudanayo haddii laga tago waxay ku xidhantahay waajibkii inaad garato si aad u garato aasaarta ka tartiibsamaysa wixii ka dhalanayey ma garan kartid haddaanaad isagii garan isagiina ma garan kartid haddaanaad garan marka aasaarta ka dhalanaysa ila haddii tacriif kaaga xidhan yahay waa inaad aasaarta ka dhalanaysa garataa saas aawoodee waxaa ka imanaya dowr sabqi dowrka waxaa loo qaybiyaa dowr maci iyo dowr sabqi dowrka sabqigii waa baatil oo shaygii waa inuu laaxiq iyo saabiq labadaba ahaadaabaa ka dhalanaysa laa yucrafu daa ila bidaa walaa yucrafu daaka ila bidaa midkood lama garanayo ilaa ka kale la karto kaana lama garanayo ilaa ka kale la karto calaa kulli xaal saas aawadee manaatiqadu waxay yidhahdaan siduu akhdariba sulamka ku yidhi wa cindahum min jumlati almarduudi an tadkhula alaxkaamu fi lxuduudi waxyaalaha marduudka waxaa ka mida ah agtooda manaadiqada axkaamtu inay xuduudda ama tacaariifta guda gashaa waa marduud calaa kulli xaal xadka xaqiiqigaa ah saa loogu diidaa in lagu tacriifiyo laakiin xadka rasmiga ah dhibi kuma sugna in lagu tacriifiyo xadkana ujeeddada looga jeedaa waa in shaygii la garto si kastoo lagu gartana dhib ma leh salafkiina waxbamay may adkayn jirin alfaadda tacaariifta iyo ashyaada aad isugumay hawli jirin waxay ka eegi jireen macnaha iyo maqsuudkay ka eegi jireen saas aawadeed in layska sahlo ayaa fiican waajib tacriif ahaan luqada maxaa lagu yidhahdaa alsaabitu allaazim waa la yidhahdaa alsaaqituna waa la yidhahdaa shayga dhaca waxaa la waajib fa idaa wajabat junuubuha ay saqatat cala alard geela waxa sunnaa ah, isagoo taagan in la gowraco soomaalidu waa fadhiisiyaan laakiin sida sunnada ku sugani tuludda geel iyadoo taagan baa la gowracayaa sida axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ku soo aroortay waxaana laga xidhayaa labada markaa addiin ee horraaddada ah labadaasaa mid ahaan laysku laabaya oo laysku xidhaya iyadoo saddex ku taagan midna siaa isugu xidhan yahay ayaa dhuunta lagu dhufanaya dabeedna markaa waa dhacaysaa aayadda tan lagu sheegay waa taa fa idaa wajabat junuubuhaa dhinacyadeedu markay ku dhacaan cala alard dhulka ku dhacaan fakuluu minha marka waajib bimacna saaqit waajib waxaa kaloo loo isticmaalaa allaazim iyo althaabit kii sugnaa iyo kan laazimka ah xaquka waajibun calaya bimacnaa laazimun calaya macnaha istilaaxigii waafaqsan yahay daatadiisa markaad ku tacriifsa waajib muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa maa amarahu shaaricu amran jaaziman ama calaa wajhi ilzaam shaygii sharcigu amray baa la yidhaahdaa oo weji markaa waajibina u amray wuxuu ka cabiray shiikhu idaa amara allaahu bishayin aw amara rasuulu sala allahu alayh wasalam bishayin calaa wajhi alilzaami bilficli fahuwa waajibun calaa sabiili tacriif uma sheegin cala sabiili tawdiix buu sheegay wixii ilaahay iyo rasuulkiisu ay amraan oo calaa wajhi ilzaami ay u amraan in loola yimaadoo loo sameeyaa ayaa waxaa la yidhaha waajib saasaa la yidhaha tacriifka uu sheikhu daba socdo waatay culammada qaarkood ay ka cabbireen markay sheegayaan wixii markaa haddii la sameeyo sawaab ka imanayo maa yusaabu faaciluhu imtisaalan wayastaxiqu taarikuhu alciqaaba ayaa waxaa la yidhaha waajib kii la sawaabinayo la ajar siinayo faaciluhu ka sameeyey imtisaalan imtisaal daraaddiina u sameeyey niyadii baa laga tilmaamaya wa yastaxiqu taarikuhu lciqaaba ka ka tagaana ciqaab uu mutaysanayo waxa layaha waajib wa yucaaqabu waxaa ka fiican wayastaxiqu taarikuhu alciqaaba waayo waxaa dhici karta dadka qaarkood oo dembigii la yimi haddana inaan la ciqaabin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka istixqaaq in laga cabiraa fiican falwaajibu waajibku almaxkuumu bithawaabi waa kii la xukumay ajarsiin fii ficilihi samaynta la samaynaayo ajarsiin laga xukumay oo ajar ka dhalanaya waa haddii imtisaalan loo samaynayo wa tarki tegista gudaheedana laga xukumay bilciqaabi ciqaab wayastaxiqu taarikuhu lciqaaba saas aawadeed salaadii iyo zakadii iyo xajkii iyo jihaadkii waxay yihiin kulluha waa waajibaad waayo haddii laga tago ciqaab baa ka imanaysa ama ciqaab baa lagu mudanayaa oo lagu mutaysanaya wanadbu maa fii ficlihi asawaabu nadbiga ama sunnadu waa kii samaynta la sameeyo uu ku sugan yahay althawaabu ajarsiina ay ku sugantahay walam yakun fii tarkihi ciqaabu aanu ku sugnaynna tegista laga tegaayo ciqaabi iyaduna waa sidii oo kale maa amara asharcu bihi amran ghayra jaazimin tuu sharcigu amro amar aan jaazim ahayn ama calaa wajhi ilzaam aanu u amrin ee calaa khayri wajhi ilzaam uu u amray ayaa waxaa la yidhaahdaa manduub la yidhahdaa ama sunne la yidhahda sheikhu wuxuu tilmaamay nadbi waxaa la odhanayaa bimacnaa manduub waa ka haddii la sameeyo ajar laga helaayo haddii laga tagana aan ciqaab lagu mudanayn haddii la sameeyo imtisaal daraaddii loo sameeyana ajar laga helayo nadbi asal waa talab oo nadaba bimacnaa dacaa haddana nadbi wuxuu uga jeedaa manduub buu u jeedaa oo waa facli oo mafcuul looga jeedo waayo shaygii la dalbay ee la amray ama la sunneeyey calaa hayri wajhi ilzaam loo amray ama la sunneeyey laftiisii buu sheegaya hadda tacriifinaya xukunkan laftiisa ma tacriifinayo marka shayga haddii la sameeyo sawaab laga helayo ajar haddii laga tagana aan ciqaab lagu mudanayn waxaa la yidhaahdaa sunna la yidhaahdaa nadbi waa la yidhahdaa sunne waa la yidhaahdaa mustaxab waa la yidhaahdaa tatawuc waa la yidhahdaa laa ila an tatawwac faman tatawwaca aayadda waa ta ku nadbigu manduubkaa loo jeedaaye maa fii ficlihi waa kuu ku sugan yahay samaynta la sameeyo althawaabu ajarsiini oo loo sameeyo imtisaalan uu ku sugan yahay athawaabu ajarsiini laga sawaabinayo laga ajarsiinayo walam yakun fii tarkihi ciqaabu aanu ku sugnaynna tegista laga tegaayo ciqaabi aynay ku sugnayn oo aan lagu ciqaabay waajibka iyo sunnahana waxa fadli badan waajibkaa fadli badan waayo isaga mashaqo ziyaadaa buu leeyahay mar hadduu mashaqo ziyaadaa leeyahay oo aan laga tegi karayn waajib ay tahay ilaaba ilaa in lala yimaado waa inuu ka ajar bataa sunnihii saas aawadeed baa xadiiska laga daliishanayaa walaa yataqarabu ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima iftaradtuhu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xata uxibah faida axbabtu kuntu samcahu aladii yasmacu bih addoonku wuxuu igu soo dhowaado waxaan ugu jacayl badanahay baa ilaahay yidhi waxaan ku faral yeelay kamana zuulaayo ka bixi maayo addoonku inay igu soo dhowaanayo sunnayaasha marka labada siiqa si aad ka aragto siiqada hore ayaa tilmaamaysaa wuxuu ilaahay ugu jacayl badan yahay in loogu soo dhowaadaa inuu yahay faralka kaa ilaahay u jacayl badan yahaa fadli badanteed kii kale maxaa laga cabbiray walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil marka alfardu afdalu min asunna faralkaa ka fadli badan sunnaha haddii faral iyo sunna ay iscaaridaan oo labadaba lala wada iman kari waayo faralkaa lala imanayaa oo sunnaha laga tegayaa waa marka la kulmin kari waayo cinda tasaaxum haddii kale labadaba waa in lala iman waxay culammadu odhan jireen siduu xaafid ibnu xajarba ku soo naqliya fatxulbaariga man shaqalahu alfardu can fa huwa macduur waman shaqalahu alnaflu can alfardi fahuwa maghruur ka faralku ka mashquuliyo sunnaha waa macduur bay culammadu yidhahdaan ka laakiin sunnuhu ka mashquuliyo faralka waa maqruur waa mid la kediyey shaytaan baa kediyey dad caawoo dhan qiyaamuleyl ku soo jeedo salaaddii subax markay soo gelaysana aad iska seexato barqada toos dee shaytaan baa ku kediyey khayr maad samayn waayo sunnaad u dayacday faralkii cilmi sunna ah oan waajib kugu ahayn farducayn baad caawoo dhan ku soo jeeday soo dhowaadkii markay tahay baad jiifsato salaadii subax waad ka seexatay laysa fi nowmi tafriid inama atafriidu fi lyaqada hurdada cudurdaar kuu noqon mayso waayo tafriidka soo jeedkaad ku samaysay xilligii salaaddan waxba ka hadhinna waad seexatay idan adaa u bareeray lasta bimacduur waxay iska jiraan markaa dalabadu wakhtiyada imtixaanada waxaa dhici karta caawadhan intuu soo jeedo oo isleeyahay dee imtixaanka akhri haddana goor dee aan waxba ka hadhsanayn salaadii inuu dhaca dhici karta walaysa fi lmubaaxi min hawaabi ficlan wa tarkan walaa ciqaabi mubaaxa gudihiisa kuma sugna min hawaabi wax hawaaba ama ajari ficlan xagga ficilka wa tarkan iyo xagga tegista bal walaa ciqaabi ciqaabna kuma sugna almubaax fi luga waxaa la yidhahdaa almubaaxu almuclan waxaa kaloo la yidhaahdaa alma'duun mubaax shayga la idmay waa la yidhaahdaa ee la fasaxay abaaxahu bimacnaa adina adina fiihi waa idmay abaaxa bimacnaa aclana waa loo isticmaalaa laa abuuxu bixubbi basna ay laa uclin taas waa macnaha luqawga ah istilaaxan waxaa markaa mubaaxa lagu tacriifiyaa waxaan amar iyo nahyi toonna ku sugnayn daatadiis laysa fiihi amrun walaa nahyun fii xaddi daatih ama maa yastawii ficluhu wa tarkuhu wuxuu sin maayo tegista laga tago iyo samaynta la samaynayaa oo midnaba daatadiisa aan ajar ugu sugnayn in laga tago iyo in la sameeyo midnaba waa sawaa labada jiho raajix iyo marjuux ma kala leh mubaax baa la yidhahdaa shaygaa mubaaxii culammadu waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta inuu noqdo kayrkii marka loo eego wasiile inuu u yahay ama sababayo inuu u noqdo waajib ama manduub ama xaaraan ama makruuh mid walba inuu noqdaa dhici karta oo mubaaxi hadduu lagama maarmaan waajib u noqday qad yajib hadduu manduub u noqday yundab hadduu wasiilo u noqday shay xaaraan ah uu sababaayo yuxaram liajlih saddan lidariica wahaakada saas aawadeed cunitaanka wax la cunayo iyo cabbitaanka wax la cabbaya asal ahaan waa min almubaaxaat laakiin markuu ruux u cunaayo oo wax u cabbaayo daacadii aad ugu xoogaysatid oo waajibaadkii aad la timaadid attaqawi litaacati illaah hadduu u cunayo de wuxuu noqonayaa mid cunitaankiisa iyo cabbitaankiisa iyo hurdadiisaba laga ajar siinayo yacnii mid walba wuxuu noqonayaa mid ajar ku helaya wasiilo inuu u noqday daraaddeed buu ajar uga helaya waa yahay wuxuu sheekhu yihi raximahullah walaysa fi lmubaaxi mubaaxa gudihiisa kuma sugna min hawaabi wax ajaray kuma sugna ficlan xagga samaynta wa tarkan iyo xagga tegitaanka ay ficlan wa tarkan ama la yidhaahdo fii ficlihi wa tarkihi ama fii ficlin wa tarkin oo la min bacdi nasci alkhaafid samaynta la samaynaya gudihiisii wax sawaabi kuma sugnaa tegista laga tegaya gudaheedana wax sawaabi kuma sugna bal walaa ciqaabi wax ciqaabina kuma sugna laakiin idaa nawaa liaklihi quwa litaacati illaahi falahu maa nawaa ibnu raslaan waa ka odhanaya ha yeeshee hadduu niyeeyo cunitaankiisa uu wax cunayo xoogaysi ugu xoogaysanayo taacada ilaahay falahu maa nawaa wuxuu leeyahay wuxuu niyeeyuu leeyahay oo ma'juur buu noqonaya wa daabidu lmakruuhi caksu maa nudib makruuha daabidkiisa bimacnaa tacriifkiisa lagu dabdinayaa caksu maa nudib waa kii la sunneeyey lidkiisa kadalika alxaraamu caksu maa yajib alxaraamu xaaraantu caksu maa yajib ka waajibka noqonaya ayuu ku liddi yahay kadalika xaalu madkuurka la soo sheegay la mid ahaa wuxuu tilmaamayaa sheikhu dhammaan wuxuu ku socdaa inuu aasaartii ka dhalanayso xagga sawaabkii ciqaabka ah inuu ku tacriifinaayo marka markii ugu horraysaynu baraarujinnay intii dambe waa iska marna waayo muraadka looga jeedaa waa in macnaha la garto macnihiina waa la garanaya makruuhu wuxuu ku liddi yahay manduubkiibuu ku liddi yahay oo sunnihii samaynta la sameeyo ajar laga helayo imtisaalan loo sameeyo tegista laga tagana ciqaab laguma mudanayn makruuhana tegista laga tago oo imtisaalan looga tago baa ajar laga helayaa samaynta la sameeyana dembi laguma qabo karaahadana waxaa loo jeedaa karahatu tanziih la taxriim xaaraantuna waxay liddi ku tahay waajibka oo waajibkii haddii la sameeyo oo imtisaalan loo sameeyo ajar baa laga helayay haddii laga tagana ciqaab baa lagu mudanayay xaaraantuna waa ku liddi oo haddii looga tago ilaahay dartii ajar baa laga helayaa haddii la sameeyona ciqaab baa lagu mutaysanaya marka xaaraanta tegista laga tago marka ajarka laga helayaa waa marka imtisaalan looga tago laakiin haddaanu ruuxu imtisaalan uga tegin oo aynay khaatirkiisaba xaaraantani ku soo dhicin khaaliyudihni buu ka ahaa mana samayn xaaraantii laa calayhi walaa lahu ajarna ka heli maayo dembina kuma qabo dembi kuma qabo xaaraantii lama iman mana niyeyn mana doonin iskumana dayin lamana iman uma samayn ajarna ka heli maayo niyatul imtisaal ugama tegin ama waa ka tegayoo waa niyeeyey waana doonay waana isku dayey laakiin waa u suurogeli weeye niyadiiyo isku daygii dembigeedii buu qabaa oo uu yeelanaya weliba hadduu isku dayey oo isku taxallujiyey bimacnaa ficil niyada raaciyey oo lilcajzi ay noqotay wax uga baaqday culammadu waxay yidhaahdeen ciqaabtii faacilkao kaleu mudanaya walow haba ka dembi bato ka faacilka ah oo annaawi lilmacsiyati iyo wa faaciluhu sawa khaasatan weliba markuu isku dayo ida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar qaluu hada alqaatilu fama baalu lmaqtuul qaala inahu kana xariisan cala qatli saaxibih wa fii riwaayatin fi lbukhaari inahu araada qatla saaxibih marka hadduu niyeeyey iskuna dayey wuxuu noqonayaa faacilkii mid la mid ah walow ha ka ciqaab hadduu laakiin niyo keliya la yimaado iskuday aanu la iman waxa uu sheikhu tilmaamayaa alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin jumhuurkuna sheegaan inuu aasim noqonayo cala litlaaq laakiin bacdu ahlicilmi waxay kala qaadayaan dembigu inuu noqdo dembi qalbiga ka dhaca iyo dembi jawaarixda ka dhaca inuu yahay hadduu gaalnimo yahay oo gaalnimo niyeeyo shaki waxaan lahayn walow wax isku day yaanu la imane biitifaaqi ahlilcilmi inuu gaaloobayo man nawa alkufra fi lma'aali kafara fi lxaal waa ijmaac wakada acmaalu quluub oo qalbiyada ka dhacana waa saas si la eg hadduu niyeeyo wax kalaba yaanu ku darin bee wuxuu noqonayaa inuu dembigii oo dhammaystiran u sugnaanayo hadduu dembi jawaarixda ka dhacaya yahay oo wuxuu ku daray ayna jirin allale ka reeb masalada ku saabsan ilxaad fi lxaram iyadana waa mas'ala khaasa ee taqliid la adkaynaya ee waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim hataa cabdullahi bn mascuud uu yihi low hamma axadun wa huwa bicadani abyan an yulxida fi alxarami lakaana cala allaahi an yucadibah hadduu ruux isagoo cadan jooga uu ku hamiyo inuu xaramka ilxaad ku sameeyo ilahay wuxuu isku waajibiyey inuu cadaabo aayaddu daliishanaya waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim intaa aynu soo sheegnay haddaynay ahayn mujarad inuu niyo la yimaado keliya aasima ku noqonaya mise ku noqon maayo ibnu taymiya wuxuu leeyahay haddii aan markaysa markaa wax isku daya innaba aanu la iman laa bilafda walaa bixaraka ya niyadiiba waxba u dhiman xadiisu nafs ay noqonaysaa buli niyada wax isku day la yidhahdaa lala yimaadaa buuli wakada albaani saasuu u tafsiilinaya calaa kulli xaal waxaa mashhuura in la yidhaahdo shay kasta oo la niyeeyo oo dembi ah meeshuu doonaba ha ka dhacee walow wax kalaba yaanu raacayna ruuxu wuxuu ku noqonayaa aasim cala alitlaaq ama xadiiskan dee isku day baa jira seef buu soo qaatay waa la soo qaabilay waa isku dayeeyey baa u suuro geli weyda waa lagala horreeyey xaramkana waxay aqbali kartaa khusuusiyo gaarayn ah. laakiin shaygii haddii macsidii uu ruuxu niyeeyo oo markuu doono dabadeed uu liajlillaah baqasho uu ilaahay ka baqanaya uga tago isagu wuxuu noqonayaa ma'juur buu noqonaya mid laga ajar siinayo ayuu noqonayaayo cabsida ilaahay ee uga tegay shayga iyo baqashada ilaahay ka baqanaya uga tegey ayuu ajar ku helaya taasna adilay leedahay sheikhuna waa caddaynaya rajulun dacathu imra'atun daatu xasabin wa mansibin faqaala inii akhaafu allah aw kama qaal sheekhu waxau uhi raximah allah wdaabidu axiixi maa tacallaqa bihi nufuudun waictidaadun mutlaqa wa saxiixi maa tacallaqa saxiixa daabitkiisu ama tacriifkiisa lagu dabdinaya lagu xafidayaa ma tacallaqa bihi nufuudun waa kugu tacalluqay fulitaan wactidaadun iyo tirsi la tirsadaa mutlaqan xaal la itlaaqay oo saxiixu wuxuu galaa cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii mid walba waa galaa saasuu mutlaqan u yidhi maa tacallaqa bihi nufuudun fi lmucaamalaat wactidaadun fi alcibaadaat ayaa waxaa la yidhahdaa saxiix cibaadadu inay naafida tahay laguma sifeeyo ee mucaamaladii waxaa la yidhaha waa naafida ama caqdigu waa naafido waa fulaya ayaa la yidhahdaa marka nufuudku wuxuu ku saabsan yahay xagga mucaamalaadka ictidaadkuna wuxuu ku saabsan yahay waa tirsi la tirsanayee xagga cibaadaadku ku saabsan yahay bacdi kale waxay ka cabiraan ma asqata alqadaa annufuud fi lcibaadaat waa ma asqata alqada ama maa saqada bihi alab waxa dalabka ku dhaco ama qadaaga rida ayaa waxaa la yidhahdaa saxiix xagga cibaadaadka marka sixa waa maxay marka sixa leha masderka xagga mucaamalaadka marka la sheegaayo wa taratubu alasari almaqsuudi cala alcaqdi min alcaqdi sixatun fi lmucaamalaat waa in raadkii mucaamalada ka dhalanayay ama caqdiga ka dhalanayay caqdigii ka tartiibsamo oo ka dhasho oo caqdigaasi sababo ayaa waxaa la yidhaahdaa sixa fi lmucaamalaat bayci maxaa looga jeedaa waa xilu tasaruf tasarufkii hadduu u bannaanaado shaygan inuu ku tasarufaa wuxuu noqonayaa saxiix nikaaxi waxaa looga jeedaa xilul istimtaac wahaakada wuxuu sheekhu yidhi wa daabitu saxiixi saxiixa daabitkiisu maa tacallaqa waa kuu ku tacalluqo bihi isaga maagaas nufuudun furitaan waa xagga mucaamalaadka waictidaadun iyo wuxuu tirsi ku tacalluqo la tirsanayaa xagga cibaadaadka mutlaqan xaal la itlaaqay wuxuu u jeedaa saxiixu waa soo galaa xagga cibaadaadka iyo xagga mucaamalaadka mid walba tanna waxay u noqonaysaa ictidaadkii nufuudku cala altawsiic oo midna waxay u taallaa xagga cibaadaadka midna waxay u taallaa xagga mucaamalaadkay u taallaa masalan haddii shayga aanu raadkii looga jeeday caqdiga aanu ka dhalanayn caqdigii la maayo caqdigaasi waa saxiix ee wuxuu soo gelayaa nooca kale uu inoo sheegi doono soo gel haddii cibaadadii aan la tirsanayn qadaagiina aanu ku dhacayn iyo dalabkii ma noqonayso cibaada saxiixa waxay noqonaysaa cibaada faasida waalfaasidu aladii bihi lam tactadid faasidku waa kaana tirsanin walam yakun binaafidin idaa cuqid aan ahaynna mid fulaya marka la caqdiyo wuxuu ku ishaarayaa nufuudku inuu cuquudda u yaalo ayuu ku ishaaraya faasidku waa muqaabilu saxiix haddaad saxiixi macnihiisa garatay faasidkii inuu kulli diiho ka soo hor jeedana waad garanaysa yucrafu shayu bididdi shayga waxaa lagu garanayaa lidkiis saxiix haddaad garatay faasidna waad garanaysa faasid iyo baatil wax ma u dhexeeyaan mise waa isku mid jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin faasid iyo baatil waa bimacnan waa isku mid madhab madhabulxanafiya iyagu waa kala farqiyaan faasid iyo baatil oo waxay yidhahen maraatibtu waa saddex waa saxiix iyo faasid iyo baatil marka faasidku waa meel dhexo iyadu ma aha baatilkii mid la mida ah. maa munica biaslihi fahuwa baatilun wamaa munica biwasfihi laa biaslihi fahuwa faasidun qaacidadu iyaga waa saas wixii asal ahaantiisaba la manciyey wuxuu noqonayaa baatil cinda alxanafiya masalan zinadii waa baatil baycu lmayta waa baatil wahaakada laakiin ribadii riba alfadli masalan laba shay baa la ysku iibiyey oo isku isku jinsiyaa laysku iibiyey oo ribowi ah sida timir baa timir lagu iibinayaa laakiin labada timirood baa kala wanaagsan laysma la ekaysiin waxay noqotay kiilaha timirta ah ee ta wanaagsan ah iyo kiilaha timirta ee ta xun ah in siyaado loo kala yeelay oo mid baa masalan waxaa lagu daray dirham ayaa la raaciyey ama toban kiilo iyo toban kiilaa laysku iibinayaa mid baa la yidhi tan baa qiimo badane oo timir wanaagsan ahee waa in siyaado loogu soo daraa ruuxan laba saddex dollar baa loogu daray markii laga qaatay timirtii wanaagsanayd timirtii caamid ahee loogu beddeley dhowr dollar baa lagu daray dee waxay noqonaysaa ribo mislan bimislin yaddan biyad waa in lagu iibiyaa alطacaamu biaطacaami bilan bimilin marka waa inay mutamaasilan yihiin waana inay uh, yihiin wada naqad oo wax amaahi aynay soo gelin dee waa xaaraanoo axaadiistii baa diidday marba hadday ziyaado kala yeesheen oo laba shay oo isku mida ay yihiin oo isku nooc ah isku jinsi ah oo labaduba ribowi ah isku jinsina ahoo waa timir iyo timiroo kale waxay noqonaysaa riba awah caynu riba waa kii xadiis ku soo taasoo kale waxay odhanayaan xanafiyadu waa faasid ee baatil ma aha oo waxay leeyihiin baycu asal ahaan waa mubaax oo waa bannaan yaho waa xalaal sifadan hadda lagu daray oo ah ziyaade in mid loo yeelay ayaa xaaraannimadu ka timi intaa yar ee ziyaadada haddii laga saarana baycu waa asixi lahaa waxay odhanayaan waa faasidun ee baatil ma aha saasay odhanayaan masalan soonka la soomayo yowmu ciid in la sooma ma bannaana waxay leeyihiin ruux hadduu nadro ku nadro maalinta ciidda inuu soomo nadarkii waa guntamay waxaana la odhanayaa maalin aan ciid ahayn soom siduu nadarkii kaaga dhaco haddayse dhacdo maalinta ciidda lafteeda inuu soomo yaa nadarkii waa ka baxayaa oo waxay noqonaysaa inuu waajibkii gutay oo uu ka dhacay oo waxay leeyihiin soonku asal ahaan waa mashruuc laakiin sifadan inuu ciid gudaheed dhacaa ayaa la diiday marka wuxuu noqonayaa faaside baatil maaha jumhuuru ahlicilmi waxay leeyihiin faasidka iyo baatilku waa isku mid beliyi haddaba qaacid ahaan iyagoo saa qaatay haddana bacdu bacdulmasaa'il oo culammadu ay kala farqiyeen baa jirta faasidka iyo baatilka jumhuurku waxaana ugu bidhaan dheer laba mas'alo ibnu cusaymiinna wuxuu odhanayaa xanaabiladu labadaa mas'aluun bay kala farqiyaan faasidka iyo baatilka waa xagga nikaaxa iyo xagga xajka oo guurkii la ysku khilaafsanaayo fuqahadu isku khilaafeen waxay odhanayaan waa faaside baatil ma aha gabadhii ciddada ku jirtay ee aan cadad bixin guurka la guursadaana waa baatil bay leeyihin waa suurada labaad waxay ku saabsantahay xajka low jaamaca qabla taxalluli alawal fasada alxaju wuxuu jimaac la yimi oo galma la yimi oo galma sameeyey taxallulkii koowaad isagaanu dhicin taxallul asghar xajkii wuxuu noqday faasid axkaam baana ka tartiibsamaysa macruufa laakiin hadduu ridoobo ruuxii markaa xaajiga ahaa isagoo muxrim ah batala alxaju kii faasidkaha ah inuu dhammaystiraa la amrayaa laakiin kii baailkaa ah inuu dhammaystiro cid amri mayso furuuqday ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay wahaakada shaaficiyadu calaa kulli xaal masaa'isha labadaana way kala farqiyaan masaa'ilkana way kala farqiyaan ilaa toban mas'alo ayaa dhacda inay kala farqiyaan shaaficiyadu bayna alfaasidi waalbaatil laakiin ka qaacida marka hore waxay qabaan faasid iyo baatil inay yihiin isku mid sidaas yadaa ayay qabaan qaala almusanif raximah allah walcilmu lafdun lilcumuumi lam yukhas lilfiqhi mafhuuman bal ilfiqhu akhas walcilmu cilmigu lafdun lilcumuumi waa eray cumuum u sugnaaday macno guud u sugnaaday lam yukhas laguma gaar yeelin lilfiqhi mafhuuman fiqhiga laguma gaar yeelin mafhuuman macno ahaan fiqhiga mid lagu khaas yeelay ma bal fiqiga ayaa khaasnimo badan oo ka khaasnimo badan cilmiga yacnii sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa cilmi iyo fiqhi waxa acam ah cilmi oo cilmigii wuxuu noqon karaa cilmu alfiqhi wuxuu noqon karaa cilmu alictiqaad cilmu altawxiid wuxuu noqon karaa cilmu tafsiir wuxuu noqon karaa cilmu alxadiis wuxuu noqon karaa cilmu alnaxwi wuxuu noqon karaa cilmu altasriif marka cilmigii waa guda gudaballaadhan yahay fiqhigii isagu waa kooban yahay oo isaga ayaa akhas ah cilmiguna waa ka guda ballaadhan yahay waalcilmu cilmigu lafdun waa eray lilcumuumi cumuum u sugnaaday eraygaasoo cumuum u sugnaadoo macno guud sheegaya oo lam yukhas laguma gaar yeelin lilfiqhi fiqhiga mafhuuman xagga macno ahaan laguma gaar yeelin fiqhiga oo mutaraadifaan ma aha cilmi iyo fiqhi ee way kala caamsan yihiin oo khaas iyo caam bay kala yihiin waxaana caamnimo badan cilmiga bal ilfiqhu akhas fiqhiga ayaa khaasnimo badan wa cilmunaa macrifatu lmacluumi intaabaqat liwasfihi almaxtuumi wa cilmunaa ogaalkeennu iyo garashadeennu macrifatu almacluumi shayga la aqoonsanayo in la garta weeye intaabaqat hadday daboosho liwasfihi sifadiisii almaxtuumi yacni markaa la laasimiyey oo xatmi laga dhigay cilmi tacriifkii maxaa la yidhahdaa sheikhu wuxuu uhi cilmigu waa macrifatu almacluum shayga la aqoonsado in la garta ayaa la yidhahdaa markay ka hadlayaan culammadu tacaariifta waxay yidhaahdaan shayga la tacriifinaya maaddadiisa wax ka mida ama ishtiqaaqaadkeeda ka midii waa inaanu soo gelin waxa lagu tacriifinayo oo haddii markaa shaygii la tacriifinayey ee isaga la doonaaya in la qeexo ama la sharxo ama macnihiisa la caddeeyo wixii lagu caddaynayey ay soo gudagasho alfaaddii ishtiqaaqaadkiisa wax ka midii dee lama garanayo lama fahmaayo iminka almacluum waxaa laga ishtiqaaqay cilmi cilmi marka la tacriifinayana qofkii aan cilmi garanayn macluumna garan maayo cilmigii waxa marka hadda la tacriifka loogu dhigay si loo garto marka cilmi lama garanayo ilaa macrifatulmacluum la garto macluum wuxuu yahayna lama garanayo ilaa cilmi la garto marka garashada cilmi la garanaayo waxaa ka horraysa in waxa lagu tacriifiyey oo macluum koobsanaysa in macluum la garto macluumna lama garanaayo ilaa horteed cilmi la garto marka waxaa ka imanaya dowr sabqi ama dowr qabli ayaa ka imanaya oo istaba wareeg baa meeshii ka imanaysa saas aawadeed tacriifka saas waa laga fiican yahay culamada qaarkood waxay yidhaahdaan markay ka hadlayaan cilmi tacriifkiisa waa idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman shayga in la garta ayaa la yidhaahdaa calaa maa huwa calayhi siduu yahay loo aqoonsadoo loo garto oo loo haleelo idraakan jaaziman idraag qaatic oo jaazim ah aan taraddud ku jirin taasaa waxaa laha cilmi culamada qaarkood waxay yidhahdeen cilmi waxay ka mid tahay daruuriyaadkoo cilmi lama tacriifin karaba qaar baa waxay yidhahen waa mutacadirba oo cilmi in la tacriifiya maba suuragal aha bacdi kale waxay yidhahdeen waa mutacasiroo waa adag tahay cusri baa ku jira waa casirun jiddan qaar waxay yidhahdeen cilmi marka la tacriifinaayo haddaad cilmi ku tacriifiso dee waa tacriifu shay binafsi wa huwa laa yufiid waa shayga oo naftiisii lagu tacriifinayo taasina wax faa'iidayn mayso haddaad wax kalaan cilmi ahayn ku tacriifisana dee jahli cilmi tacriifin maayo calaa kulli xaal way ka sheegteen culamada qaarkood laakiin sida ugu fiican waa in la idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman ayuu noqonayaa cilmigu wa cilmuna cilmigeennu macrifatu lmacluumi shayga la aqoonsanayo in la garta weeye la aqoonsanayo waxaa loo jeedaa min sha'nihi an yuclam shayga sha'nigiisu yahay in la aqoonsado oo la garto garashada la gartay baa cilmi la yidhaahdaa almacluum bimacnaa wuxuu u jeedaa min sha'nihi an yuclam in taabaqat liwasfihi almaxtuumi hadday waafaqdo sifadiisii almaxtuumi xatmiga laga dhigay ee la laazimiyey macnaa qaciga ahay waljahlu qul tasawuru shay calaa khilaafi wasfihi aladii bihi calaa waljahlu jahligu qul waxaad tidhaahdaa tasawuru shayi shayga in la haleelaa la yidhaahdaa ama la suuraysto calaa khilaafi wasfihi sifadiisii si ka duwan loo suuraysto alladii kaasoo wasfigaasoo bihi calaa u ku kor noqday atasawur waa idraak waa suuratu shay inay markaa dihniga ku sugnaataa tasawur la yidhahda waa tafacul min asuura ayaa la yidhahdaa si aan sifadiisi ahayn si ka duwan shayga in loo haysto oo dihniga loogu haleelana jahli baa la yidhahdaa waa noocay yidhahdaan jahli murakkab wa qiila waxaa la yidhi xadduljahli tacriifka jahligu xaddu shay wa tacriifu faqdu alcilmi waa in cilmi la waayo basiitan aw murakkaban qad summi qad summiya waa lagu magacaabay ay huwa faqdu cilmiga oo jahligii ah basiitan baa lagu magacaabay mid basiit ah oo sahlan aw murakaban ama mid isdul saaran oo jahli jahli saaran ah wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa jahli in la yidhaahdo faqdulcilmi ay faqdulcilmi cilmigii in la waayo oo shaygii aan la aqoonsanin ayaa waxaa la yidhahdaa jahli tacriifka dambe ee waqiila uu ka cabiraa ka fiican tacriifkiisa hore waayo tacriifkiisii hore wuxuu ku rumoobayaa keliya jahliga nooca murakabka ah nooca murakabkiina waa maxay waa ruux marka aan garanayn shaygii laakiin isu qaba inuu garanayo siduu ahaa si aan ahay buu haystaa isagaana isla toosan jahligiisa waxaa jahli murakab ka jahligana waxaa loo qaybiyaa laba qayboodoo basiit iyo murakab baa loo qaybiyaa marka tacriifkan dambe labadii noocba waa camimaya oo jahligii waa faqdulcilmi in cilmigii la waayo ha lagu waayo inay bes ka taho uu is og yahay inuu jaahil yahay oo jahligiisu basiid ha ahaado ama cilmigii ha ku waayo inuu u malaynayo shayga u haysto siduu ahaa si aan ahayn labada waxa daran jahliga murakabka ah waayo waxba lagama dhaadhicin karo isagaa isu haysta inuu cilmi leeyahay oo sixan yahay kii jaahilkaa ah ee jahligiisu basiidka yahay haddii la weydiiyo layaha mataa waqacat ghaswatu badrin wuxuu leeyahy laa adri callimni ma garanaayo ibar ii sheeg wax la bari karaa markaa ka jahligiisu murakab yahay haddii la yidhaahdo ma garanaysaa goorta ay dhacday haswatu badrin wuxuu leeyahy nacam cala alkhabiiri saqata mid khabiir ku ah ayaad la kulantay ama ku duldhacday mataa waqacat alsanatu alcaashira min alhijra war ma dhicin aniyo dadka jahlada ayaa la hadli jiray yacni wax alla wuxuu maqlayaa ma jiro isagaana isla quman marka jahligiisu waa jahli murakkab mas'alada marka hore waa ka jaahil mar labaadkana wuxuu ka jaahil yahay inuu ka jaahil yahay marka waa jahlun calaa jahlin ya jahilta wamaa tadri annaka jaahilun waman lii bian tadrii biannaka laa tadrii waatuu shaacirku yidhi jahilta waad garan weyday wamaa tadri annaka jaahilun mana garanaysa inaad jaahil tahay waman lii bian tadrii biannaka laa tadri alla yaa ii kaa garansiiya inaad waxba garan in wax lagu garansiiyaa waa suurowdaaye laakiin marka hore yaa ii kaa garansiiya inaad waxba garanayn kaasi wax alla wuxuu baranaya ma jir waa jahli murakkab marka tacriifka dambe ayaa ka fiican tacriifkiisa hore tacriifka uu qiilo ka cabiray ayaa sii fiican waa faqdulcilmi labadii noocba waa soo gelayaan jahligii basiidka ahaa iyo jahrigii murakabka ahaa mid walba laakiin tacriifka hore waxaa soo gelaya keliya jahliga murakabka ah oo tasawuru shay calaa khilaafi wasfihi shaygii in loo idraako loo haleelo loo suuraysto sifadiisu sifa aynay ahayn oo sidaa loo qabaa dee waa jahli waa nooc jahliga ka mida laakiin jahligii ma wada aha wuxuu sheikhu uhi raximahullah waaljahlu jahligu aqoon darradu qul waxaad tidhaahdaa tasawuru shayi waa in shayga loo haleeloo loo suuraysto calaa khilaafi wasfihi sifadiisii si ka duwan alladii kaasoo wasfiga ahoo bihi calaa shaygu ku kor noqday yacnii sifadu ku sugan yahay sifo aan ahayn in loo haysto ayaa waxaa la yidhaahdaa jahli waana noocii jahli murakkab laodhan jiray basiidkii baa markaa baxay wa qiila waxaa la yidhi tan dambaa qawiysane xadduljahli xadka jahligu ama tacriifkiisu faqdulcilmi waa in cilmi la waayo oo garasho shaygii la garanayo in la waayo marka kan odhanayo ma garanayo laa adri dee faqdulcilmi waa ku sugantahay waana qirsan yahi kanle waa garanayaa laakiin sida kale u haysta mar hadduu siduu shaygu ahaa aanu u garan dee ma garan dee cilmi ma hayo waxa uu sheegayaa waa jahli haba isu qabo inuu garanayo ee waxa uu sheegayaa waa jahli jahliyo waa aqoon darro basiitan aw murakkaban marka la akhrinaayo hamsada waxaa laga dhigayaa wasli waayo nadmiga ayaa haddii kale jabaya wasnigu waa jabaya basiitan aw murakaban haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa basiitanow xarakatu naqla lagu sameeyo hamsada kordhigeedii baa la naqliyey nuunka saakinkee ka horeeya ee aan ishaadu qabanayn baa loo raray yaa nuun aan ishaadu qabanayn baa meesha ku jira tanwiintu waxay ahayd nuun saakino ah oo waxa weeye xagga nudqiga waa lagu dhawaaqayaa laakiin xagga khadka kama muuqanayso soo maa marka nuunkaa reebban baa xarakatu naqli loogu samaynayaayo hamsada kordhigeedii loo rarayaa dabeedna wowga iyadaa lagu reebayaa basiita naw naw bay noqonaysaa markaa nadmigii markaa jabitaankii waa ka badbaadaya waayahay basiita naw murakkaban qad summi qad summiya waxaa lagu magacaabay ay huwa jahliga basiitan inuu basiid yahay aw murakaban ama murakab inuu yahay baa lagu itlaaqay wa cala tawsiico labadaa nooc buu marba mid noqdaa waa litaqsiim basiiduhu fii kulli maa taxta asara tarkiibuhu fii kulli maa tusuwira basiituhu jahliga kiisa basiidka ahi fii kulli maa taxta asara wuxuu ku sugnaaday wax kastoo ciidda ka hoosaysa ayuu ku sugnaaday bimacnaa dhulka hoosteeda waxaa ku sugan dee jaahil baynu ka nahay mana sheeganayno waana jahli basiit ah tarkiibuhu fii kulli maa tusawira jahliga tarkiibkiisu kiisa murakabka ahi waa wax kasta oo markaas si loo haleelay khilaafsan yacni suuradiis waayahay wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa jahligii basiidka ahaa iyo jahligii murakabka ahaa ayuu markaa inoo tilmaamaya wuxuuna ku tilmaamay jahliga basiidka ahi inuu yahay waxa ka hooseeya ciidda bimacnaa dhulka hoostiisa waxa ku sugan waxay noqonaysaa jahli basiid ah waxyaalaha tasawurka ku tacalluqa ee si loo idraakay haddana aan sidii xaqiiqadu ahayd aan waafiqin iyadana waxaa la odhanayaa jahli murakaba laodhanaya jahli murakaba ayaa la odhanaya marka jahligii basiidka wuxuu noqonayaa cadamlidraaki aslan inaan shaygii laba haleelin oo laba garan siduu ahaa iyo si kale toonna midna looma haysto khaali dihni baa laga yahay ruuxa u saaxiibkaa jahliga basiidka haddii la weydiiye wuxuu leeyahy laa adri garan maayo jahliga murakabka ana nooc idraaki waa jiraa laakiin waa idraakun calaa ghayri xaqiiqatii calaa khilaafi wasfi sifadiisii si ka duwan in loo idraakayo loo haysto waa siduu markii hore ku tacriifiyey jahliga taasna waa jahligii murakabka ah. ibnu cuthaymiin weji kaluu sheegayaayo inuu yidhi jahliga basiidkii wuxuu ku tacalluqaa umuuraha xisiga ah jahliga murakabkiina wuxuu ku tacalluqaa umuuraha fikriga ah sidaasaa mu'allifku u jeedaa buuri laakiin culammada qaarkood sidaas uma dhigayaan in muraadka camriida ay tahay xisiyaad hadday ku saabsan tahayna waa jahli basiita umuur fikriya hadday ku saabsan tahayna waa jahli murakaba eh, laakiin maadaama waxa dhulka ka hooseeya cidina cilmigeeda aynay sheeganayn sida khaalibka ah sidaasuu ugu itlaaqay inuu jahli basiita yahay fi kulli ma tusawirana waxaa loo jeedaa fi kulli ma tusawira calaa khilaafi hay'atih ama calaa khilaafi wasfih marka calaa haada laa ishkaal wax ishkaaloo ku jiraa markaa ma jiro waayahay sheikhu wuxuu uhi raximah allah waalcilmu ima bidiraarin yaxsulu aw biktisaabin xaasilu faalwalu waalcilmu cilmigu ima bidiraarin yaxsulu ama idiraar buu ku xasilayaa oo daruuruu ku xasilayaa aw biiktisaabin xaasilun ama wuxuu ku xasilayaa kasbasho la kasbaday oo nadar iyo istidlaal lagu kasbaday awalu ka hore waa ka idiraarka ku xasilaye kalmustafaadi bilxawaasi alkhamsi waa sida kii lagu faa'iidaystay ama lagu helay dareemmada shanta ah ka beddeloo lagu helay oo lagu faa'iidaystay bishammi urta aw bidawqi ama dhadhanka lagu helay aw bilamsi ama taabashada lagu helay oo lagu ogaaday waxaa lagu ogaaday ama ur la ursaday ama dhadhan la dhadhamiyey ama taabasho la taabtay ayaa lagu ogaaday waalsamci waalibsaari waxaa lagu heloo lagu ogaaday maqal la maqlay iyo waalibsaari arag la arkay waa alxawaas alkhams suma taalii intaa dabadeedka ku xigaa waa wixii kasbasho lagu helay la kasbadaye maa kaana mawquufan cala istidlaali waa kii ku xidhan daliishad la daliishaday ku xidhan wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah cilmiga waxaa loo qaybiyaa laba qaybood ayaa loo qaybiyaa cilmiga sidan loo qaybinayaa waa cilmu almakhluuqa cilmu lkhaaliq ma aha cilmu lkhaaliq daruurina lama yidhaahdo oo daruuri laguma sifeeyo nadarina laguma sifeeyo cilmiga ilaahay daruuri iyo nadari toonna laguma sifeeyo cilmiga makhluuqa haaliban labada nooc baa loo qaybiyaa cilmi daruuri ah iyo cilmi nadari ah cilmiga daruurigii waa wixii markaa daruuro lagu helay daruuradiina shiikhu wuxuu ku koobay xawaasulkhamsi in lagu helay oo cilmigaa lagu faa'iidaystay culamada qaarkood se waa ka waasicinayaan oo waxay leeyihiin cilmi kastoo ruuxa aanu iska daafici karin oo aanu awoodi karin naftiisa inuu ka daafaco waxaa la yidhahdaa daruuri ha ahaado mid xawaasta shanta ah ee dareemayaasha ah lagu helay ha ahaado mid caqliga lagu helay oo lagu ogaaday ha ahaado mid sharciga lagu ogaaday sida sheekh ibnu cuthaymiinba marka dambe aakhirka faa'iidada labaad uu ku sheegi doono oo daruuradii waxay noqon kartaa daruura xisiya ama daruura caqliya ama daruura sharciya intaa marba mid u dhici karta marka in xawaastoo keliya lagu koobaa ma saxna xawaastuna wakhtiyada qaarkood inay qaldamaan waa dhacdaa waayo xaasadu wakhtiyada qaarkood bay khata'daa araggii waxaa dhici kartaa wakhtiyada qaarkood inuu shayga u arko si aanu ahayn ka xawaastii khata' waa ku dhici karaa bacdii waxay ku koobayaan dariiqa cilmiguba inuu yahay xawaasto keliya gaalada qaarkood saasay mareen bacdu alfalaasifa halkaasay ka saareen bacdi kalena waxay yidhaahdeenba xawaasta dariiq cilmi ma aha waayo waa khati'i karaan calaa kulli xaal xawaasta wax waa lagu haleeli karaa daruurana waa lagu ogaan karaa xawaastana shantani waa ugu caansan yihiin xaasooyin badan oo kalea jira iminka masalan dabku inuu kulul yahay dee marka loo dhowaado ee dareenkii la helo oo kulkiisii la dareemo waxaa la garanayaa inuu kulul yahay xataa ilmihii yaraa marka gacantiisa loo dhoweeyo dabkii wuu kala soo cararaya waayo kulkiibuu dareemay bima adrak wuxuu ku haleelay wuxuu ku haleeliyey markaa waxay xisku ku haleelay marka xawaastu shanta kuma koobna laakiin shantani waa ugu caansan yihin xawaastiina waxaa loo qaybiya xawaasun daahira iyo xawaasun baatina maxanaad gaajada ku dareemayso haraadka ku dareemayso murugada ku dareemayso baqashada ku dareemayso waa xawaasun baatina ayaa lagu gartay marka daruuraadku calaa kulli xaal dariiqa xawaaskoo keliya kuma koobna waxaa jirta daruura caqliyi alkullu akbaru min aljuz'i shayga oo dhammaystirani waa ka weyn yahay qayb shaygaa ka mida ah kulluka akbaru min bacdik adigoo dhan waad ka weyn tahay qayb adiga kaa mida ama anta akbaru min yadik waad ka weyntahay gacantaada waa daruura caqliyi caqlan baa lagu baranay daruura sharciya waa ashyaada la yidhahdo macluum min addiin bidaruura diintaa daruura loogu yaqaanaa marka cilmigii wuxuu u qaybsamaa inuu yahay mid daruura ku xasilay daruuradaasi ha ka timaaddo min ariiq alxawaas ama min ariiq alcaqli ama min ariiq alsharci iyo inay tahay mid istidlaal ku xidhan waa cilmi nadari ka yidhaahdaan marka daruuri iyo nadari baa loo qaybiyaa hadduu istidlaal ku xidhan yahay oo cilmiga istidlaal lagu helay iyo daliishad iyo ka fakaraad waxaa la yidhaahdaa cilmi nadari baa la yidhaahdaa cilmi nadari ayaa la yidhahdaa wixii tawaatur lagu soo naqliyey laftiisu waa daruuri wahaakada wixii fakaraad iyo nadar u baahan waa cilmi nadari ah waa cilmi iktisaabiyana waa la yidhahdaa sida shiikhuba caddaynaya waa cilmun iktisaabiyun iyo cilmun nadariyun mid walba waa la yidhahdaa mid walba waa la yidhahdaa wuxuu sheikhu uhi raximahullah waalcilmu imaa bidiraarin yaxsulu cilmigu ama daruuru ku xasilaa ka fursan waa aan layska daafici karin aw biiktisaabin xaasilun ama kasbashu ku xasilaa la kasbaday oo istidlaal iyo nadar iyo ka fakaraad lagu kasbaday oo lagu helay fal awalu ka hore waa ka daruuriga ahe kalmustafaadi bilxawaasi alkhamsi waa sida kii lagu faa'iidaystay bimacnaa lagu helay ama lagu ogaaday dareemayaasha shanta ah ka beddelo bishammi lagu ogaaday urta la ursaday waa la uriyey urtiisaa lagu ogaaday aw bidawqi ama dhadhankiisaa lagu ogaaday la dhadhamiyey aw bilamsi ama taabashadiisaa lagu ogaaday wa samci iyo maqalka la maqlay baa lagu ogaaday samciga hadda aaladdii wax lagu maqlayo looma jeedo ee waxaa loo jeedaa maqlistii la maqlayo masdarka ah iyo walibsaari iyo in aragga lagu ogaado ashyaada qaarkood aanan arkayn baa waxaa dhici karta inaad qaylada maqasho masalan ruux baa la dilayaa sanqadhii dilmada ayaad maqlaysa iyo cabaadkii ka baxayey ishase kumaad hayn markii la dilayey meeshii cabaadka iyo sanqadha iyo xabbaddu ka dhacaysay iyo bugtu ka baxaysay ayaa markii dambe waxa ka soo baxay nin baa ka soo baxay in yar dabadeedna waxaad aragtay ninka meydkiisiioo meesha yaalla markuu dilayay si indhaha kumaadahayay maxaa meeshaa ka soo baxaya maxaad cadowgaad inuu isagu dilay soo maa meeshiina cid kale oo joogta raad iyo ruux ma jirto waa nooc cilmi ah waayahay suma taalii maa kaana mawquufan cala istidlaali intaa dabadeedka ku xigaa waa kii kasbasho lagu helayaye maa kaana mawquufan cala istidlaali waa kii ku xidhnaa daliishad ku xidhnaa waa cilmigii nadariga ahaa wa xaddu listidlaali qul maa yajtanib lanaa daliilan murshidan lima tulib wa xaddu listidlaali istidlaalka xadkiisu ama tacriifkiisu qul waxaad tidhahdaa maa yajtanib waa ka soo jiidanaya oo dalbaya lanaa innaga inoo soo jiidaya daliilan daliil murshidan wax hanuuninaya oo ku hanuuninaya lima tulib kii la dalbay bimacnaa lilmatluub maa yajtanib sidaa nusakha qaar waa qorayaan nushadan hayee taabacan waxay qoraysaa maa yujtalab oo muqayaru siiqo ayaa loo dabdinayaa laakiin saas waa kalad sax maa ficilku faacil buu u binaysan yahay ee naa'ib faacil uma binaysna shuraxda qaarkoodna sidaa waa baraarujinayaanoo saaxibu lataa'if waa baraarujinayaan lataa'if lishaaraat oo wuxuu odhanaya ijtanib waa bilbinaa'i lilfaacil buu odhanaya bilbinaa'i lilfaacil ay yatlubu lanaa daliilan nusakha qaarkoodoo makhduudina waxay qorayaan annaa najtalib saasay qorayaan marka macnuhu calaa kulli xaal waa islakii marka xaddulistilaal waa kii soo jiidaaya ama keensanaya daliil ku tusinaya matluubkii ama kugu irshaadinaya wixii la rabay ka lagu helo ayaa waxaa la yidhaahdaa istidlaal baa la yidhahdaa istidlaal waa ficilka mustadilliga ka dhacaya marka daliil buu u keenayaa matluubkii la rabay ayuu daliil u keenayaa keenistaa daliilka loo keenaayo oo loo soo qaadanayo ayaa waxaa la yidhahdaa istidlaal baa la yidhahdaa cilmigaasna waa cilmi istidlaali ah ama nadari ah ama iktisaabi ah masalan waxaa lagu yidhi weysadii niyo ma loo shartiyaa mise looma shartiyo markaasaa tidhi haa weysada niyo waa loo shartiyaa waxaa u daliila qowluhu sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu binniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa maxay noqonaysaa daruuri walaa nadari nadari waa cilmi istidlaal ku dhisan cilmi daruuriyana ma aha culammadu waaba dee isku khilaafeenoo bacdu almadaahib ayaa le weysada niyo looma shartiyo ka madhab alxanafiya maalan marka markaad tidhi weysadii waa loo shartiyaa niyo dabeedna deliilkan aad u soo qaadatay maxaad samaysay istidlaal baad samaysay istidlaal ayaad samaysay wahaakada wuxuu sheekhu yidhi raximah ullah wa xaddu listidlaali istidlaalka xadkiisa ama tacriifkiisu qul waxaad tidhahdaa maa yajtalib waa kii soo jiidanaya lanaa daliilan innaga daliil inoo soo jiidanaya daliilkaasoo murshidan hanuuninaya ama tilmaamaya limaa tulib yacnii kii la dalbay ay lilmatluub kii la rabay ayuu irshaadinayaa ama tilmaamaya ama ku tusinaya waxaa la odhanayaa waa istidlaal wadannu tajwiizu mri'in amrayni murajixan liaxadi alamrayni wadannu maluhu tajwiizu mri'in shakhsi bannayntiisa weeye amrayni laba arrin u bannaynay murajixan liaxadi alamrayni wuxuu labada arrin bannaynayaa murajaxan xaalu kala arjaxayo liaxadi alamrayni labadii arrin midkood uu arjaxayo ayuu bannaynaya labadii mid midkood uu arjaxayo faaraajixu almadkuuru dannan yusma faaraajixu kii raajix ahaa ee miisaanka badnaa almadkuuru ee la sheegay yusmaa dannan waxaa lagu magacaabayaa danni waa danni raajix ah ama danni haalib ah waaarafu almarjuuxu darafka laga miisaanka badan yahayna yusmaa wahma waxaa lagu magacaabaya wahmi ismoodsiin danni daciifa danni daciifa inuu yahay baa lagu magacaabay waashaku tajwiizun bilaa rujxaani taxriirun bay qorayaan nusakha qaarkood ama badanka nusakhu waase khalad taxriirun saxdu waxay tahay nusakha makhduudkaa qaarkood siday qorayaan tajwiizun inay tahay baa saxan bacdu almatbuucaatna waan filayaa inay qorayaan washaku shakigu tajwiizun waa bannayn labadii arrin labadaba la bannaynayo sida inay u dhacdiyo inayna u dhicin tajwiizkaasoo bilaa rujxaani tarjiix ka madhan khaalika ka ah. liwaaxidin mid yacnii in la arjaxo ka maran xaysu istawa alamraani in mid la arjaxo waxay ka madhnaatay markii ay sinmeen labada arrinba inay sida tahay iyo inayna ahayn wuxuu sheikhu halkanna kaga hadlayaa danni iyo wahmi iyo shaki maxaa la kala yidhaahdaa buu kaga hadlayaa wuxuu inoo soo tacriifiyey cilmi iyo jahli basiit iyo jahli murakab wuxuu halkanna inoogu tacriifinayaa danni iyo shaki iyo wahmi waa lix martaba markaa lix bay noqonayaan jahli basiit wuxuu aha cadamu alidraaki bilkuliya ama cadamu alidraaki aslan jahli murakabi wuxuu ahaa idraaku shay calaa khilaafi maa huwa calayhi cilmigu wuxuu ahaa idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman waxaynu joognaa danni iyo shaki iyo wahmi saddexdan mid walba laba arrin baa labadaba la bannaynaya sidaa inay tahay iyo inay khilaafkeeda tahay ha yeeshee mar waxaa la leeyahay labadii dacal waa siman yihiin oo raajix iyo marjuux ma kala leh marna waxaa la leeyahay mid baa raajix oo miisaan badan midna waa laga miisaan badan yahay sida miisaanka badan waxaa la danni baa la yidhaahdaa oo danniga waxaa loo isticmaalaa haaliban ka raajixa ah sina waa marjuuxo waa laga miisaan badan yahay isagana waxaa la yidhahdaa wahmi labada dacal hadday siman yihiin oo raajix iyo marjuux aynay kala lahayn markaana shaki baa la yidhahdaa marka labada ixtimaal markay silmaan waa shaki marka mid miisaan batana waa dannigii haalibka ahaa danni haddii la itlaaqana isagay ku dhacaysa yaa sida laga miisaanka badan yahay aan loo badinayn waxay noqonaysaa yadu wahmi danni daciifana waa la yidhahdaa waa danni daciifa wahmina waa lagu itlaaqaa waa ismoodsiin masalan waxaa laysku hayaa sheekh hebel waa dhintay iyo ma dhiman waxaa loo badinayaa inuu dhintay maxay noqonaysaa danniga khaalibka ah boqolkiiba siddeetan ama sagaashan wuu dhintay ixtimaal muqaabil oho daciifaa jira oo ma dhiman ah waa dhintay oo loo badinaya maxay noqonaysaa dannigii bay noqonaysaa waa dannigii khaalibka ahaa waayo isaga raajixa kafaddii raajixayd waa xaggaas sida muqaabilka u la odhanaayo ma dhiman wahmi bay noqonaysaa danni daciifana waa la yidhahdaa haddii labada geesood isla eg yihiin oo konton konton tahay boqolkiiba konton boqolkiiba konton shaki bay noqonaysaa sidaa waxaa u kala farqiya qolyaha usuuliyiinta ah laakiin fuqahadu badiba dhammaan waxay ku wada itlaaqayaan shaki waa sida haalibka ah oo hadduu dannigu raajix yahay oo danni haaliba yahay iyo hadduu daciif yahay oo wahmi yahay iyo hadduu shaki yahay inta mid walba shaki bay ku itlaaqayaan waa sida haalibka ah abwaabta qaaray kala farqiyaan waa jirtaa laakiin saasay u badan yihiin haaliban iminka calaa madhab ishaaficiya markaynu eegayno salaada gudaheeda haddaad isku qabato ma afar ragcadood baa tukatay ma saddex ragcadood waxaadse u badinaysaa afartii inay dhan tahay waxaa muqaabil u ah ma dhamma waxbaa kaa dhiman maxay qabtaa madhab shaaficiya raajix iyo marjuuxkay doonto hala ahaato ee mar layba waxaa laga soo qaadayaa tirada yar falyatrax ishakka walyabni calaa mastayqana shaki iyo yaqiin baa muqaabil laysaga dhigo layska horjeediyey marka wixii yaqiinta ka soo hadhay shaki bay noqonayaan shakiga ha tuuro wuxuu yaqiinsadayna ha ku bineeyo ama raajix ha u ahaato oo ha miisaan badnaato labada geesood mid ahaan ama ha isla ekaato farqi ma kala leh laakiin madaahibta qaarkood waxay kala farqinayaan marka shaki labada dacal isla eg yihiin tahay iyo marka raajix iyo marjuux ay kala leedahay labada male markaasay waxay leeyihiin marna yaqiintaa lagu binaynaya inta yar baa laga soo qaadaya waa haddaynay raajix iyo marjuux kala lahayn oo shaki qumman tahay haddii laakiin si uu u badinayo danni haaliba leeyahay oo danniga haalibka ah uu ku binaynaya uu u badinayo danniga haalibkaa ah inuu saddex ragcadood tukaday danniga daciifkaana uu leeyahay mayl labaa tukatay inta yar ka soo qaadi maayay leeyihin lmadaahib ee sida uu u badinayo walow ta badanba ha noqotee ayuu ku camalfalayaa sujuudu sahwigana la imanaya khalaas waa dhammaat marka waxa weye calaa kulli xaal fuqahada badankoodu sida badan ma kala farqiyaan saddexda nooc laakiin fii bacdi alabwaab waa dhacdaa inay qaacidadoodii khilaafaan oo ay kala farqiyaan oo danniga qaalibka ay ictibaariyaan oo shakigii iyo ay kala saaraan danniga qaalibka waa dhacdaa hadda danniga qaalibka wakhtiyadu dee axkaam yahay xukun sharciya in la raacayo dee ishkaal kuma jiro sida waxa weeye dee bayinaadkii markhaatiyadii ruuxu keensaday dee waxay faa'iidaynayaan waa danni qaaliba ah. taasoo kale waa itifaaqoo daliil gaaray leedahay fii daliili hiwaalkeeda laakiin ka qaacide ahaan ghaaliban danniga iyo wahmiga iyo shakiga dhammaan waxay ka wada dhigaan inay wada shaki tahay bay ku itlaaqaan waa fii khaalib alabwaab laakiin marmarka qaarkood bay sidaa khilaafaan sheikhuu wuxuu yidhi raximahullah wadannu tajwiizu imri'in amrayni dannigu waa kii khaalibka ahaaye waa tajwiizu imri'in shakhsi inuu banneeyo weeye amrayni laba arrin laba arrin buu labadaba banneeyey murajixan wuxuu banneeyey xaaluu arjaxayo liaxadi alamrayni labadii arrin midkood u arjaxayo sidaa u badinayo waxau odhanayaa waa danni waana dannigii qaalibka ah faaraajixu lmadkuuru dannan yusma nusakha qaarkood waxaa ku timi beddelka shatrigan waatarafu araajixu dannan yusma dacalka raajixa ah dannan yusmaa danni baa lagu magacaabaa faaraajixu almadkuuru raajixa la sheegay waa darafkii raajixa ahaa uune yusmaa dannan danni baa lagu magacaabaa waatarafu almarjuuxu darafka laga miisaanka badan yahayna yusmaa wahma wahmi baa lagu magacaabaa kaa wahmiga lagu magacaabay fii bacdi alaxyaan in danni lagu itlaaqo waa dhacdaa waxaase loo jeedaa danni daciif ah ya danni daciifa ayaa loo jeedaa in yattabicuuna ila gaalada marka laynoo sheegayaa dani inay raacayaan danigaa loogama jeedo danni raajixa waxaa looga jeedaa danni daciif raacayaan danniga raajix waa soo geli karaa baabka ictiqaadaadka jasmiga laga rabo haddii ay ku saabsantahy laakiin ashyaada kale laftooda waxay kaga camalfalayaan ee camaliyaadka ah waa dunuun daciifa bay ku camalfalayaan iyo wahmiyaad laakiin haddii waxa weeye ictiqaadaadkii laga eego xaggeeda dee waxaa laga rabaa jasmiye danni raajixii kaafi maaha xataa waayahay washaku shakigu tajwiizun bila rujxaani waa bannayn xaal uu ka maran yahay arjaxaad uu ka madhan yahay liwaaxidin mid la arjaxayo rujxaan mid la arjaxayo wuxuu ka maran yahay xaysu istawaa goortay sinmeen alamraani labada arrin ay sinmeen ama usuul fiqhi macnan binnadar lilfanni fii tacriifihi falmuctabar fii daka turqu lfiqhi acni almujmala kaalamri aw kannahyi lalmufasala wa kayfa yustadallu bilusuuli waalcaalimu aladii huwa alusuuli amaa usuululfiqhi usuul fiqhiga miya macnan xagga macnaha binnadar macnahaasoo kaa'inan binnadar nadarka ku sugan waxay noqonaysaa cala sabiili sifa nadarka ku sugan eegista lilfanni fanniga loo eegaayo fii tacriifihi tacriifkiisa gudihiisa loo eegayo xagga fanniga falmuctabar ka la ictibaarinaya macnan halkaa beddelkeeda nusakha qaarkooda makhduudi waxay qorayaan yacnii waana dhici kartaa in loo dabdiyo yucnaa laakiin sidan hadda ayaa shuraaxdu ay mareen marka waxaa laga tilmaamayaa ama usuul fiqi usuul fiqiga miyaa haddii yucnaa la yidhahdo waxay noqonaysaa yuqsadu binnadari ayaa macnuhu dhacay ama usuul fiqi usuul fiqiga miyaa macnan xagga macnaha lafdiga ma aha xaggiisa xagga lafdiga horuu kugu soo sheegay macnan binadar xagga macnaha marka laga eegayo binadar macnahaasoo kaa'inan binadar ku sugan eegista loo eegaayo lilfanni fanniga fii tacriifihi tacriifka la tacriifinayo gudihiisa loogu eegayo fanniga falmuctabarka la ictibaarinaya la tixgelinaya fii daaka kaasoo tacriifka ah gudihiisa durqulfiqhi waa waddooyinkii fiqiga acni lmujmala waxaan u jeedaa waddooyinka fiqiga ee mujmalka abaan ah u jeedaa kalamri waa sida amarkoo kale waa min baabi tamsiil waayo khusuuska amar iyo nahyi oo keliya kuma gaar ahaa usuul fiqigu ee waa mithaalun laysa ila waa tusaale keli ah marka kal amri waa sida amarkoo kale aw ka nahyi iyo sida nahyigaoo kale marka kuma koobnee ashyaadii kalena waa soo gelaysa sida waxa weeye markaa itlaaqii iyo taqyiidkii iyo cumuumkii iyo khusuuskii iyo naskigii iyo ashyaada kale la midka lalmufasala duruqda mufasalka ah loogama jeedo laguma itlaaqo dariiqyada fiqiga ee mufasalka ah loogama jeedo ee masaa'isha khaaska ah ku saabsan ee waxaa loo jeedaa kuwa markaa mujmalka ah ee wax badani soo gudagelayaan wa kayfa yustadallu bilusuuli shuraaxda qaarkood waxay yidhahen waxay ku cadfan tahay durqulfiqhi calaa haadaana waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo iyo sida loo deliishanayo ay wa kayfa yustadallu ay wa bayaanu kayfiyati alistidlaali bilusuul baa macnaha looga jeedaa tahay kayfiyada usuusha loo daliishanayo caddaynta la caddaynayo oo durqulfiqhi laftiisa culamada qaar waxay leeyihiin waa bayaankeedaa laga tilmaamaya usuul fiqiga duruqyada lafteediiun maahee bayaankii duruqa la caddaynayey marka bayaan in loo qadaro waa loo baahanayaa bayaanu durqulfiqhi waddooyinkii fiqigee mujmalka ahaa in la caddeeyaa usuul fiqi la yidhahdaa wa kayfa yustadallu bilusuuli iyo caddaynta la caddaynaayo kayfa yustadalu bilusuuli sidee usuusha loo dariishaa wa bayaanu kayfa yustadalu bilusuuli waalcaalimu aladii huwa alusuuli ay wa bayaanu xaali alcaalimi alladii huwa alusuuli iyo caalimka xaalkiisa in la caddeeyo u cilmiga leh bi haadihi turuq ama bituruqi alfiqhi waddooyinka fiqiga u aqoonta leh alladii huwa alusuuli kaasoo usuuli ah usuul loo nisbeeyey cilmu alusuul inuu yaqaano oo ku dheehan yahay loogu nisbeeyey macnuhu marka wuxuu noqonayaa eh, usul marka loo eego fannigan lagu magacaabayo marka loo eego wuxuu noqonayaa saddex shay buu noqonaya wuxuu noqonayaa bayaanu turuqi alfiqhi almujmala wa kayfiyati alistidlaali bi hadihi turuq wa bayaani xaali almustadilli aladii huwa almujtahid waa in la caddeeyo dariiqyada fiqiga ee mujmalka ah ee guud sida amarku waajibnimuu faa'iideeyaa nahyigu taxriim buu faa'iideeyaa waa tariiq mujmal ah amar khaasa iyo nahyi khaasa hadda kama warramayo ayu amrinoo sharciga ku soo arooray qaacidadu u taallaa taana wax badan baa ku xaroonaya waa mujmal laakiin duruqdii mufasalka ahayd kuma saabsanaa waysada niya sharti ma u tahay mise umaaha waxaa la odhanayaa haa niya u sharti ah maxaa u daliila waxaa u daliila innama alacmaalu binniyaat taas waxaa la odhanayaa mas'ale khaasaa la deliishanayaa oo loo deliishanayaa daliil qaacidadiina loo soo qaadanaya alamru yaqtadi alwujuub ama waxa weeye ucfu lixa in la yidhaahdo alamru yaqtadii lwujuub oo deed markaa mas'alada khaaska ah la taqriirinayo taasi waxay u taallaa faqiiha oo masaa'isha fiqiga ah ama jus'iga ama tafsiiliga ah iyo adilada loo daliishanayaa waa wadiifatu lfaqiih wadiifatu lusuuli waa maxay waa qawaacidda guud amar muxuu faa'iideeyaa nahyi muxuu faa'iideeyaa caam muxuu keensadaa siiqa cumuumka faa'iidaysaa maxay tahay adilada tartiibteeda see loo kala hormarinayaa hadday iscaarido yacani wahaakada iyo kayfiyada loo daliishanayo kayfiyada loo daliishanaya waxaa ka mid ah sida markaa waxaweye loogala soo baxayo iyo sida loo kala qadimayo marka tarjiixaadka kayfiyatuulistidlaalkay gudagelayaan cidda daliishanaysaana waa caalimkii saddexdaa shay oo laysu geeyaa laysku yidhaahdaa usuul fiqhi laysugu yidhahdaa waa bayaanu turuq alfiqhi almujmala wa kayfiyat alistidlaali bihadihi turuq waa bayaanu xaali almustadilli aladii huwa almujtahid abwaabu usuuli fiqhi abwaabta usuul fiqiga ayaa halkanna lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya abwaabuhaa cishruuna baaban tusradu wa fi lkitaabi kulluha satuuradu wa tilka aqsaamu alkalaami humma amrun wa nahyun humma lafdun camma aw khasa aw mubayanun aw mujmalu aw daahirun macnaahu aw mu'awalu wa mutlaqu alafcaali humma maa nasakh xukman siwaahu uma ma bihi intasakh kadalika alijmaacu walakhbaaru mac xadrin wa mac ibaaxatin kullun waqac kada alqiyaasu muطlaqan licilah fi alasli waltartiibu liladila walwasfu fii muftin wa mustaftin cuhid wahaakada axkaamu kulli mujtahid sheekhu waxau uhi raximah ullah abwaabuhaa abwaabta usuul fiqigu nusakha qaarna waxay qorayaan abwaabuhu waxay ku dhisan tahay marna in jamaca la eegaayo usuul ah marna in la eegaayo fiqhi inuu mufrad yahay oo loo idaafeeyey oo halkaa ka kasbanayo yacni waxa weeye jamacnimadu macno taaniisa iskaga jiraan macno taaniisa ayaa iskaga jiraan waatay culamada qaarkood jamac oo dhan dee mu'anas sideedaa loola macaamilayaa yaa innagii hore u soo sheegnay waa yahay abwaabuhaa abwaabta usuul fiqigu cishruuna baaban tusradu waa labaatan baab labaatankaa baaboo tusradu la sardinayo yacnii la taxayo wa filkitaabi kulluhaa satuuradu dhammaanteedna waxaa lagu soo aroorinayaa filkitaabi kitaabkan baa lagu soo aroorinaya alkitaab waxaa loo jeedaa kitaabkaynu hayno ee hadda nadmiga camriitiga ayaa loo jeedaa waayo waa cahdi xuduuri ah sida ibnu cuthaymiinba baraarujinayo marka labaatan baab weeye labaatanka baabba kitaabkan baa lagu soo aroorinaya lagu taxaya abwaabuhaa abwaabta usuul fiqigu cishruuna baaban waa labaatan baab labaatan weeye baaban ay min baabin tusradu waa la sardinayaa labaatankaa baaboo baabbaab baa loo sheegayaa midhmidh oo mid walba gaarkiisa looga hadlayo wa fi lkitaabi kulluhaa satuuradu dhammaanteedna waa la soo aroorinayaayo kitaabkan gudihiisa nadmiga camriidiga ah baa lagu soo aroorinayaa bimacnaa aan ku keenaya wa tilka aqsaamu lkalaami humma taasi waa labaatankii baab buu taxayaaye waa qaybaha hadalka waa baabka koowaad kalaam muxuu u qaybsamaa humma amrun wa nahyun arifka summa galay waa iska itlaaq ee summadii xarfiyada ahayd weeye intaa dabadeed waxaa ku xiga amarka iyo wa nahyun nahyiga summa lafdun intaa dabadeed waxaa ku xiga eray eraygaasoo camma wax cammimay oo caam noqday ama camma hayrahu aw khasa ama wax khasisay ama khaas noqday aw mubayanun ama mid la caddeeyey aw mujmalun ama mid la ijmaaliyoo la duuduubay aw daahirun macnaahu ama mid macnihiisuu daahir yahay oo macnaa soo degdegayoo mutabaadiroo maskaxda ku soo horraan dhacaya kaasaa waxaa la yidhaha daahir aw mu'awwalun ama markaa mid mu'awwal yahay oo macnihii marjuux ahayee laga miisaanka badnaa ee marka eraygaa la sheego aan niyadda ku soo horraandhacaynin ayaa qariino kaleo macnaha xoojinaysa marjuuxa ah ayaa la hela mu'awal baa la yidhaahdaayo waxaa loo leexinayaa loo awilayaa macnahaas kale ayaa loo awilayaa ee laga miisaanka badnaa marka hore asaalatan qariinada daraaddeed caawisay ayuu u noqday mu'awal mid loo awilayo isaga xaggiisa loo leexinayo wa mutlaqul afcaali iyo afcaasha kuwooda la itlaaqay iska xashu weeye sida markaa saaxibulishaaraat ama dalaa'ilu ishaaraat siduu markaa waxbay sheegaya oo afcaaloo dhan loogama jeeday afcaashii rasuulkaa looga jeedaa laakiin maadaamuu milicsaday afcaashii rasuulkao dhan ayuu mutlaqa ku daray ictibaarkaa inuugu daraa laga yaabaa laakiin saaxibuulishaaraat wuxuu odhanayaa waa xashwi umma maa nasakh intaa dabeed waxaa ku xiga kii nasakhay xukman xukum nasakhay xukunkaasoo siwaahu isaga ka soo hadhay nusakha qaar waxay dabdiyeen maa nusikh laakiin waa khata saxdu waxay tahay maa nasakh weeye faacil bay u binaysantay humma maa nasakh intaa dabadeed waxaa ku xigaa kii nasakhay bimacnaa zuuliyey oo rafciyey oo kor yeelay xukman xukun xukun buu nasakhay xukunkaasoo siwaahu isaga ka soo hadhay humma maa bihi intasakh intaa dabadeed waxaa ku xigaa kii nasakhmay oo bihi naasikhaa ku nasakhmay oo mansuukh ku noqday kadalika alijmaacu waalakhbaaru saasoo kaluu ahaaday alijmaacu ijmaacu iyo waalakhbaaru khabarradu mac xadrin xaaraantinimaynna ay weheliso mancin diidma ay weheliso wa mac ibaaxatin bannaynna ay weheliso kullun waqac mid waloo ka mida ashyaadaasi waa dhacday oo xadrigu waa dhacay ibaaxaduna waa dhacday kada alqiyaasu mutlaqan licilla saasoo kaluu ahaaday qiyaasun qiyaas mutlaqan xaal markaa la itlaaqay licillatin cillo daraaddeed u sugnaaday ama loo qiyaastay masternimada laga eego fil asli cilladaasoo fil asli asalka ku sugan waatartiibu liladillah ay wa bayaanu tartiibi iyo tartiibta in la caddeeyo liladillati adilladii la kala hormarinayo oo raajix iyo marjuux ay tahayoo yadii la kala qadimayo waalwasfu sifada fii muftin wa mustaftin cuhid ay wa bayaanu shuruuti alwasfi wasfiga shuruuddiisa caddaynta la caddaynayo fii muftin mufti gudihiis ku sugan iyo wa mustaftin mustafti gudihiisa ku sugan cuhid waa la ogaaday oo fannigan baa lagu ogaadoo lagu aqoonsaday wahaakada axkaamu kulli mujtahid saasoo kale u ahaaday mujtahid kasta axkaamtiis wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa abwaabta usuul fiqigu inay ka kooban tahay kitaabkan lagaga hadlayaa labaatankaa baab inay ka kooban tahay qaybaha hadalka ugu horreeya mid walbana baab buu u yeelayaa amarkaa ku xiga nahyigaa ku xiga caamkaa ku xiga khaaskaa ku xiga mubayankaa ku xiga mujmalkaa ku xiga daahirkaa ku xiga mu'awalkaa ku xiga ficiladii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo axkaamtooda iyo sidaa qaybahoodu yihiin baa ku xigoo laga hadlaya afcaalu rasuul sala allahu aleyh wasalam waxaa ku xiga naasikha iyo mansuukha waxaa ku xiga ijmaaca waxaa ku xiga akhbaarta yacni sunnada axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam xadri iyo ibaaxana ay weheriso kuma gaarha akhbaarto keliya xadriga ibaaxadu sunnadana waa ku imanaysaa kitaabkana waa ku imanaysa ee wuxuu uga jeedaa maca xadrin wa ibaaxatin xadrina weheliyo ibaaxana marka ay weheliso ibaaxana ay weheliso yacani waxaa weeye bannayntii iyo mancintii ay weheliso marka mancintu waa ka badnaan kartaa yacni waxa weeye marka la yidhahdo amri iyo nahyi waxay aqbali karaan amarkii waajib yahay iyo inuu markaa waajibkii laga leexiyo mid walba nahyigana wuxuu aqbali karaa inuu taxriim yahay iyo inuu karaaha yahay marka eh, xadri ibaaxa ay weheliso ay ku sugan tahay bal waynu eegi doonaa ishaaraadku siduu u xalliyo eh, waa dhici kartaa inuu akhbaarta hadda markaa inuu ku qaydayo uga danleeyey oo akhbaartii yacni markaa qaybna xadri ay tahay waxaa markii hore ii soo degdegtay in markaa macnaha uu uga jeedo macno caam ah uu ka tilmaamaya wuxuu kaloo tilmaamay qiyaasku inuu isaguna sidaasi si la eeg uu ka mid yahay abwaabta qiyaaskii wuxuu yidhi mutlaqan xaal la ilaaqay buuri yacni mutlaqan mid la itlaaqay buu ka dhigay itlaaqii markuu yidhi haddana markii dambe wuxuu sheegay licillatin fil asli ugama seedan lahaa inuu cillada ku gaar yeelaayo waayo cillo in lagu qayde iyo mutlaqan way iskhilaafsan tahay saas aawadeed shuraaxdu waxay caddaynayaan licillatin fil asli aw lidalaalatin aw lishibhin marka mutlaqan marka la yidhi saddexda noocba waa soo gelayaa qiyaasu cillo inuu yahay qiyaasu dalaalo inuu yahay qiyaasu shabah inuu yahay marka licilatin fi lasli aw lidalaalatin aw lishabahin kadalik saasay markaa odhanayaan markaa saas aawadee nadmiga ayaa xoogaa cidhiidhi ahe ugama dan lahaa cillada inuu ku gaar yeelayo ee mutlaqan buu kugu faa'iideeyey anwaacda qiyaastu inay soo wada gelayso xadriga ibaaxada wuxuu tilmaamayaa saaxibulishaaraat in looga jeedo maxaa asal u ah bacd albictha wuxuu yidhi wakadalika alakhbaaru bifatxi alhamzati maca xadrin wa mac ibaaxatin ay maca alxadri waalibaaxati ay bayaanu maa huwa alaslu fiihimaa bacda albicsa yacnii wixii markaa qabla albicsa way ka hadlaan culammadu ma waxa asala ashyaadu inay tahay xaaraan mise inay mubaax tahay haddaba wuxuu tilmaamayaa bacda albicsa asalku ma xaaraannimaa mise waa ibaaxo ay bayaanu maa huwa alaslu fiihimaa xadriga iyo ibaaxada bacda albicsa waxaa kaloo lagu siyaadinaya buuhi istisxaabu alasli ayaa lagu siyaadinaya marka wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal masaladii ku saabsanayd asal maxaa ahaa oo ashyaadii haddii maxadriba asalah ma ibaaxa ah inay masalada ku saabsan tahay maca xadrin wa ibaaxatin kullun waqac ashyaada dhammaantood waa dhaceen waatartiibu liladilla tartiibtana waxaa loo jeedaa ay bayaanu tartiibi oo adilladii sida loo kala arjaxaayo loo kala qadimayo cinda tacaarud markay iscaaridaan taasaa laga tilmaamaya oo kii quwada badnaa la sheego si waxa weeye hadday iscaaridaan isaga loo qadimo si haddii oo ay iscaaridaan isaga loo qadimo sifada shuruudaha muftiga iyo mustaftiga loo dhigaayo iyo wasfigooda baabkan waa ka hadlaa axkaamta mujtahidkana waa ka hadlaa wuxuu yidhi sheikhu raximahullah wa tilka aqsaamu lkalaami taasoo abwaabtan ahi waa qaybihii hadalka humma waxaa ku sii xiga amrun wa nahyun amarkiiyo nahyiga uma lafdun camma intaa dabadeed waxaa ku xiga lafdi yacni wax kale cammimay oo yacni caam ku noqday ama caam noqday aw khasa ama khaas noqday aw mubayanun ama mid marka waxaway mubayanu la caddeeyey aw mujmalun ama mid la ijmaaliyo la duuduubay midna waa waadix oo caddayn kale uma baahna midna ijmaal iyo duuduub baa ku jira oo wuxuu u baahan yahay in daliil kale lagu caddeeyo aw daahirun macnaahu ama macnihiisu daahir buu yahay oo macnaa soo degdegayo niyadda ku soo horraan dhacaya aw mu'awalun ama waa mid mu'awalo macnihii asal ahaan laga miisaanka badnaaye niyadda aan ku soo horraandhacaynin ayaa loo helay qariino ama daliil caddaynaaya in isagu muraad yaho looga jeedo markaasaa loo leexiyey macnihii daahirka inta laga leexiyey ayaa macnihii yacni markaa laga miisaanka badnaaye marjuuxa ahaa loo leexiyey mu'awal baanu markaa noqday marka waxay ku saabsan yihiin dalaalaatulalfaadkay ashyaadana ku saabsan yihin wa mutlaqu alafcaali iyo afcaasha kuwooda la itlaaqay waxaa loo jeeda afcaalu rasuul sala allahu alayh wasalam iyo anwaacda ay u kala baxayaan uma maa nasakh intaa dabadeed waxaa ku xiga kii nasakhay xukman siwaahu xukm isaga ka soo hadhay nasakhay aw maa bihi intasakh ama kii nasakhmay bihi yacnii kaa la soo sheegoo naasikha ah ku nasakhmay waa mansuukhii ka hore waa naasikhi ka labaadna waa mansuukhii isaga la nasakhay ila isagaa nasfigu ku dhacay kadalika alijmaacu saasoo kale u ahaaday ijmaacu ijmaacuna abwaabta laga hadluu ka mid yahay walakhbaaru iyo khabarrada waa axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam mac xadrin wa ibaaxatin xaaraannimo ay weheliso bannaynna ay weheliso asalma waxaa weye ashyaada xadriga mise ibaaxada bacda albictha istisxaabkiina halkaasuu la xidhiidhayaa baa layidhi waa ka yidhi wayusaadu biistisxaabi alasli kullun waqac dhammaantoodna waa dhaceen oo waa xasileen kada alqiyaasu mutlaqan licillah saasoo kaluu ahaaday alqiyaasu qiyaasku mutlaqan xaaluu yahay qiyaasku mid la itlaaqay oo la kala qaadin ma qiyaasu cilla ma qiyaasu dalaala ma qiyaasu shabah ba licillatin fi lasli cillo asalka ku sugan daraaddeed loo qiyaastay aw lidalaalatin aw lishabahin marka muu dhammaystirin lidiiqi nadmi laakiin sharaxa ayuu ku caddaynayaa anwaacda kalena inay raacayaan waatartiibu liladillati ay wa bayaanu tartiibi iyo tartiibta in la caddeeyo liladillati adiladu ay kala horrayso la tartiibinayo waalwasfu fii muftin wa mustaftin cuhid sifada mufti ku sugan mid fatwoonaya wa mustaftin iyo mid fatwo weydiinaaya cuhidda waa la ogaaday yacnii shuruuddiisa iyo caddaynta la caddaynaayo waxaa lagu ogaaday fannigan wahaakada axkaamu kulli mujtahid saasoo kale u ahaaday mujtahid kasta axkaamtiisu isagana halkan baa lagaga hadlaya halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub